wilaayada yaa iska leh way haddaba haddaynu nidhi nikaaxu ma asaxo ilaa biwaliyin wa shaahiday cadlin shuruudii shaahidkiiyo weligana aynu soo sheegnay wilaayadii yaa iska leh masaladan waxay yidhaahdeen fuqahadu raxmat ullaahi calayhim wilaayada saddex mid baa lagu mutaa imaa inuu qofku ku muto binnasabi waalqaraabati xigto iyo qaraabtinimo oo qeybta ugu xooga badan ah wa imaa inuu ku muto qofku bilwilaaya bilwalaa'i inuu ku muto qof qofkan xereeyey uu yahay wa imaa inuu ku muto bilwilaayati mas-uuliyad iyo madaxtinimo guudoo ummadda uu hayo inuu ku mutay saddexdaa waxaa dheer imaa inuu ku mutay bimilki اlyamiini afartaasaa wilaayada lagu mutaa wixii intaa ka soo haray ee qof weli ku noqon karo waa qof intaa ku mutay inuu idan siiyo uu wakiisho ama uu mas-uul uga dhigo wey ama uu u dardaarmo qofkii wilaayada lahaa haddaba dadka qofka dadka ugu dhow sideedaba wilaayadani looma jidaynin in dumarka lagu cadaadiyo looma jidaynin mana loogu talagelin inuu ninka wilaayada lihi gabadha uu wilaayadeeda haya ku amarku taagleeyo cidduu rabana diida cidduu rabana yeela looguma talagelin asalka waxaa loogu talagalay dadkan xigtadeeda ah waa dadkii xumaatadeeda ka dhiidhihi lahaa weeye ka dhibsan lahaa ciddii maanta wuxu dhintee wax yeeshana laga yaaba dhiig inuu ku kala daadan lahaa taniyo maalinkay dhalata iyo xilliga ay guursanaysana xoolana ku bixiyey sharafteedana inay dhiig ku difaacaan diyaarka u ahaa berri ninkan ay isguursadeen hadday iswaayaanna waa aqalkii iyo reerkay dib ugu soo noqon lahayd waxay mudan yihiin inay la fiiriyaan meesha ay gelayso waxaa dhici karta in musuq maasuq iyo khiyaamo ku jirto qofkan inaanu mas-uuliyaddeeda qaadi karin rabitaanka iyo doonitaanka naftuna marar badan wixii danta ahaabuu gara mariyaa oo seejiyaa carabduna horey ugu mahmaahi jirtay xubuka shaya yucmii wayusim wax markaad jeclaato wuu ku indhiya dhagatiraa oo jacaylku dhegihii waxa fiican runta abtaa maqli jira danta ana way ka xirmaan indhihii aada waxa runta ku arki jirtayna way ka xirmaan ninkan waxaa laga yaabaa inuu ardaal xarig lama sitaan yahay laakiin iyadu aanay ogeyn dumar dumar baa baadha ragna rag baa dabagala oo ninku qof dumara markuu raba inay fiican tahay inuu ogaado boqol raga ah haddaad u dirtay ilaa dumar loo diro wax badan oo xoga lama soo helo hadday gabadhu ninkiina iska ogaata rabtana raggu rag baa dabageli karee in laga soo xuraamo la ogaada ninkan sidiisaba diin ahaan gabadhan xilkeeda ma xambaari karaa dhaqan iyo dabeecad ahaan gabadhan xilkeeda ma lagu aamini karaa ilaa waa beerkii iyo dhiiggii reerkan ay ka dhalatay saa darteed markii gabdhaha la isa siinaya waagii hore waxaa la dhihi jiray reerka gabadha la siiyey gabadha dhaqankeedaan idin siinood leedihiine dhiiggeeda malihidin macnaa inaad dishaan ood laf jabisaan ood waxyeeshaan arrintaas xuquuqda aada leedihiinen gabadha idinku siinay maaha gabadha dhiiggeeda malihiinee dhaqankeedaad leedihiin laakiin waxaan joogay galbeedkaa markii la tegey arrintii oo isbedeshay baan joogay reer gabarh la siinayo reer gabarh la weydiisanayo oo wiilku reerku ka dhasha ay leeyihiin wiilkii dhaqankiisa aadinsiid leedihiine seelabalow dhiiggiisa ma lihidiin hadduu idiin dhaqmi waaye booliska hanooga dhiibine nagu soo siba laleeyahay goobjoog baan ka haya waan arkay marka dhaqamadaa kala duwan waxaan uga jeedaa wilaayadu gabadhan ninkan u sheekeeyey ama gabdhaha kaliya qaraabadiisa u soo dirsaday ama iyadu damac iyo jacaylku uu ka galay danteedu ma ku jirtaa ninkan in gabadha lagu daro dhaqan soomaaligu waa wax diinta ka baxsan ninkan maxaa laga heli karaa iyo muxuu yarad bixin karaa iyo reerka muxuu dhaqaalo ku tari karaadu masale dhaqan aan islaamka ku salaysnayn oon ka turjumaynin wey asalkii wilaayada saasaa loo jiray goortuu weligu xadkaa ka baxo sharcigu xal buu sameeyeyoo isagoo taagan buu qaadigu guurinayaa awliyadana waa laga reebay gabadhoo nin xilkeeda qaadi kara uu joogo oo raba iyaduna rabto inay meermeeriyaan falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna idaa taraadow baynahum bilmacruuf hadday iyagu si wanaagsan isu rabaan ninkaas inay guursato waxba ha ka meermeerinina layidhi awliyada sidaasa ah haddaba waxaa ugu xaq badan ciddii marka ay joogtay daryeelkeeda iyo danaynteeda iyo dhibkeeda inay ka dhiidhiyaan oy ka gubtaan ugu dhoweyd baa mudan wilaayadeediiyo cidda hadba la xiriiraysa ay nolosha la qaybsanaysa inay ka warqabaan arrinta sidaa ah haddana gabadha ilmuhu markuu dhasho dadka cidda koobaad ee xilkiisu saaran yahay dhidid badanna la soo mara dadkana ugu dhow aabbihii dhalay wey masaladu sidaa darteed baa masaladii dhaxalkay u noqotay saas darteed asalka qaraabada waxaynu leenahay laba jus-iyaad kala qaadi haddaba qaraabadii qaraabada markay ku sugnaanaysa xaqa wilaayadu asalka qaraabada guud ahaan bay ku sugnaataa qaraabadii baa haddaba laba qaybooda inay qaraabtinimo jirto iyo wada dhalasho iyo wada dhalashadii inay kala xoog badan tahay baa laba mas'alo ah in allaale intay wada dhalashada lahayd baa wilaayada yeelan say wada dhalashadaa usii kala xoog badnaayeen bay u kala horeyn masaladaa tafaasiil yar yaroo hoose faahfaahin hoose maahane duuduubka min xayu اljumla fuqahada muslimiinta muran badan kama taagna duuduub ahaan sida guud waa laysku raacsan yahay laakiin sida loo kala horraysiinaya qaybo ka mida ah, baa aragtidii dhaxalka laysku qaban jiray oo kaleete meelo baha laysku qabanayaa saa darteed wa awlalwulaati awliyada wile walaayadeeda dad kale kan ugu habboonee ugu horeeya alabu aabbaha wey gabadha aabbaheed baa kow mudan walaayadeeda inuu yeesho haddii uu joogo oo uu gudan kara xilkiisa uma aljaddu awowbaa ku xiga abul abi aabbaha aabbihiisa dhaxalkii waxaa ugu xigay dadka waxa uu dhalay iyo waxa isaga dhalay waxuu dhalay baana xoog badnaa fuqahada shaaficiyadu qoftan dumarkiihi wixii ay dhashay ee wiilal ahaa walaayada waxba kuma laha maxaa loogu diiday waxay idhaahdeen laba sababood labadaba koo weeye ilmuhu hooyadii guurkeeda in laga soo doono waxoogay istixyaa buu samaynoo masaladii xishood iyo yaxyax badan bay ku beeri taasina waxay keeni inaanu si fiican uga baaraandeginoo si fiican uusan u fiirinin mid labaad oo ka sii culusna waxay yidhahdeen way jirtaa hadduusan ninku nin fiican ahayn weligu maya inuu yidhahdaa loogu talagalay ilmihii wiilkay hooyadu dhashay maya hadduu dhaho hooyadeed warkeeda inuu yeelo amarkeeda qaatana waxaan macsiyahayn laga rabay masalada cuquuq iyo caasinimoy bilaabiyoy beeri bay yidhaahdeen marka tan mafaasid ka badan baa ka dhalan kartee horta kuway dhashay naga reebo waryaa anigaa rabayso hooye kuumihi intay dhihi lahayd ay ku cadaadin lahayd arrintuna isku xumaanshoay keeni kartaa inay ilmaha iyo hooyadu isku xumaadaan haddii ninka ay rabta ay diidaan qisaduna wax hadda bilaaban ma ahee dee waa qisadii mashhuurkahayd ee cali radi allahu canhu ardaahu xilligii khilaafada uu hayey ee kuufo uu joogay qabsatay hooyaha waxay lahayd wiil weyn oo dhowr iyo toban jir toddobiyo toban sideediyo toban jira nin bay rabtay inay guursato wiilkiina wuxuu yihi ninkan guriga kuma arki karo qoorta markii laysu galay bay iyadiiyo ninkii wada hadleenoo wiilkan aan iska cayrinna lagu heshiiyey see loo cayrin guriga iga bax de gidaarku ka soo boodi waa wiilay hooyadu dhashaye gurigisoo dhex taaganun baa la arki waxay go-aansatay inay dacweyso maxkamad geyso ay ninkan ha layga qabto de wiilkaygii ha layga qabta ma dhihi kartee waxay tidhi cali amiir almuminiin oo ninkan aan dacwo ka ahay ma aqaano meelay uga soo galayna garan maayo ninka gurigeed gidaarkunbuu ka soo booday ha layga qabto wareedha see wuxuu jiraa war hooyaday weeye guriga guriga ayagii weeye cali wiilkii buu gaar ula baxayoo wuxuu yidhi maxaa dhacay wuxuu yidhi hooyadai nin bay rabtaana ninkaan diidanahayo saasay ii inkiraysaa cali wuxuu yidhi naa ninkan wiilkeedii baan ahay oo hooyaday weeyuu leeyahay war waa beentii bay tihi mana dhalin mana arag mana aqaano meel wada igama soo galo ilaan caqabad buu ku noqdee cali baa marka wuxuu yidhi gabadhiibuu wuxuu yidhi dadkii kula dhashaa way weligaaga ahaa way u sheegtay adeedii iyaguba beri ii wada imaadu yidhi wiilkiina wuxuu yidhi wariha xagga aad warma guriga iyagaan daayaa gadaal buuga yeelo wuxuu yidhi anaa hooyada ku ogolaysiine adugu waxaan ku idhaahda yeel markii la soo fadhiistay qadaa'il xiyalka baa cali baa waxaa laidhaha qadiyatu walaa abaa xasaninla isaga iyo qaadi shurayx iyo dadka wax isdaba marinaya durbo dhab bay siin jireen wuxuu yidhi cali radi allahu canhu ardahu subaxda markii la yimid awey weligaagii waa kan war maadaa weli u ahaa niyow gabadha walaayadeeda aniga wakiilo igu wareeji waan kugu wareejiyey buy wuxuu yidhi naaheedhe adigana raalli ma ku tahay ha raalli baan ku ahay buy wiilkii buuhi soo fadhiisa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu waxu wadaa wiilkana de gurigii ka kari waayo wuu ku rabaayo waa kugu meherin bu ilaha subxaanal noqotaan markay aragtay xasoo dhab soo noqonayso waxay tii yaa bilal muminin waxaa wiilkaygii weeye nolosha socon maysa ka daay saa mar raba maxaa kuu diiday buui marka isku dir labadii isdhashay inay keeni kartaan uga jeedaa haddii weligii ninkii uusan habboonayn mayana uu yidhaahday ilmaheedii inay caaqisku noqdaan bay keeni bay fuqahadu shaaficiyadu dhahaane warka xanaabilada yaan naloo qabanin xadiidka daciifkaan ayaan wax lagu salaynine umu salamo wiilkeedaa guuriyey laleeyahay nasaa-i kayrkii warinayaan kaana waa daciif tanna maslaxaa laga rabay wilaayadee ilmahay dhashay mafsado ka weyn baa ka dhalan taha laga reeba yidhahdeen ilmahay dhashay haddii laga reeba dad yaa ugu xiga aabbaha iyo awowga soo maha saa darteed wuxuu yidhi uma aljaddu awowga oo abul abi aabbahaa kii dhalaya awow hooyaa jiri kara awow hooya ma aha marka awow aabba weeye uma alahu walaal weeye lilabi walummi aabbiyo hooyaba ay wadaageen uma alahu walaal weeye ka afraadi lilabi aabba keliya ay wadaageen uma bnulakhi walaalkeed gabadha wiilkuu dhalayay eedada u ahayd walaalkaasoo lilabi walummi aabba ay wadaageen wiilkay eeddada u tahay ay aabbihii aabbihii hooyo wadaageen baa xiga uma bnulakhi lilabi waxaa ku xiga kuwaa haddii la waayo wiilkay eeddada u tahay laakiin aabbihii ay laba kala bahood ahaayeen uma alcamu adeer uma bnuhu wiilkiisa calaa hada tartiibi saaun baa loo kala horraysiinoo adeerka shaqiiqa ay aabbaheed labadaba wadaageen baa ka soo horeeya kay aabbo keliya wadaageen wahaakada caruurtoodana sidaa wey faidaa cudimat haddii la waayo alcasabaat qaraabadii dhalashada ahayd ee sida ahayd haddii la waayo falmawla almuctiqu kii nicmada lahaa ee xoreeyey ninkaas ayaa wilaayada yeelanayo siduu dhaxalka u yeelan jiray uma casabaatuhu qaraabadiisa raggaa yeelanaysa intaa haddii la waayo uma alxaakimu qaadigaa yeelanaya qaadigaasi ama imaamka caamkaana xaakimka waa noqdaa hadduu imaam muslimiinta iyo amiir ay leeyihiin jiro wuxuu noqon karaa oo kaleeta ciddii isaga uu meesha iyo gobolka la jooga madax uga dhigtay ee uga wakiilka ah wuxuu noqon karaa oo kale ciddii qaadi laga dhigay qadiyadaha ay u xilsaareen buu noqon karaa kuwaasaa iska leh haddaba haddii weligii la waayo qaadigaa yeesha qaadigu dhowr xaalo buu ninka xaakimka ahi yeeshaa wilaayada xaalad waa midanoo haddii weli qaraabaah iyo mid xoreeyey midnaba la waayo qaadigu waa yeeshaa sababtoo a ah isagu qadihiisu wilaaye iyo mas-uuliyad guud oo ummadda u hayuu qofkan ka mid yahay dadka kale laakiin waa garba siman oo waxay xilka iyo mas-uuliyadda u eegaan ma jiraan ninka xaakimka ana mas-uuliyaddiisa iyo tasarufaadkiisa waa kay yadaan culimmadu qaacida ahaan siyaasa sharciya markay ka hadlayaan tasarufaatulimaami manuutatun bilmaslaxa falka uu samaynaya ninka mas-uulkiihi waa inuu ku xirnaadaa hadiya goor maxaa dan iyo wanaag ku jiraa saa darteed xilka uu hayaba dadkan dantoodiiyo wanaaggoodu u xilsaaran yahay wilaayaduna taasaa la raba inay xaqiijiso cid maanta xil hayso oo kaleeto oo xil gaara kaga dhowna ma jiraan saa darteed isagaa leh gabadhu wilaaye weliba inaynan lahayn sababo badan baa keeni kara weligeed la waayo in la kala qaxay oon dadkoodii meella lagu ogeyn baa keeni karta inayna weli lahayn in qaraabadoodii iyo reerkoodii ay gaala yihiin baa keeni karta oo iyadu soo islaanto waxaa keeni karta gabadhani aabbaba sharcigaaba inayna lahayn ama meel bannaan iyo laqid laga soo qaaday weeye ama ina hooyadeed weeye hooyadeed baa dhashay oo korsatay aabba laakiin sharciga ah ma laha nin sharci daraa ah maahane oon wilaayo iyo nasab isagu lahayn asbaabo badan baa keeni kara gabadhu inaynan lahayn weli uga sokeeya ninka xaakimka ah markaasoo kaleeta qaadigu ama xaakimku wilaayada wuu qaataa waxaa labaadoo uu qaataa haddii muran iyo ismaan dhaaf dhaco walidaalika xadiidku wuxuu ahaa fain ishtajaruu fasulطaanu waliyu man laa waliya lah hadday murmaan oo isqabsadaan oo qofkii kufka u ahaa ee xilkeeda qaadi karay weligeedii oo taagan uu si iyo dano kale ugu diido oo dana iyo asbaabaan sharciga waafaqsanayn ugu diidana isagoo joogaa qaadigu meherin karaa oo xadiidkaa fasulطaanu waliyu man laa waliya lahu weeye hadday isqabsadaan oo isxagxagtaan kadib qaadigu wuxuu fiirinayaa dacwadda marka la geeyo sababkani sharci ma yahay mise ma aha haddiuusan sharci ahayn wuxuu leeyahay xaquma lihidee gabadha guuri hadduu yidhaahda aniga yeeli maayo iyaduna ay guurka rabto qaadigaa meherin meherkaana wuu asixi oo guurkaa wuu asixi tan watankulaa kuma amarku taaglayn karo haddaba kaasi waa xaakimkii ama qaadigii nimaan weligiina ahayn xaakim iyo qaadina aan ahayn oo suuq madow laga kaxeeyey meella madhabka kama soo galo meeluu ka soo galaba ma laha masalada muxakamka la yidhahda waxay ka hadlaan fuqahadu haddaan meesha qaadiba jirin maxaa la samayn runtii masalada masale fuqahada mutaakhiriinta gaar ahaan masaladaa waxay bilaabatay xilligii burburka muslimiinta ay meelaha qaarkood soo martay inaan qaadi iyo xaakim lahayn bay bilaabatay intii hore muslimiintu maamul iyo dowlad dhisan oo qaadi iyo xaakim ley ahaayeen ijtihaadaadkii markaa ka dambeeya waxoogay way isku maandhaafeen qolo waxay yidhaahdeen ninkii meeshaa la joogo uun dadka odayaasha u ah ee labadii isqabsati labadii isdishi iyo labadii isku xumaati iyo dadka nabadoonnada ee ka shaqeeya dadkaasaa hawsha loo celin bay yidhahdeen waayo dantii guud iyo masaalixdii dadka qolyaha nabadoonnada ahunbaaba u taagan wilaayadana masaalixdii in laga shaqeeye ahayd qoladaa ha loo daayo fuqahada mutaakhiriinta qaarkood fataawo bixiyeen nin muxakam la yidhaahda ha samaystaanoy u wada xaaja dhiibtaan laakiin qadiyatulmuxakam ma lagu dabaqi karaa bimuqtada nusuusi baabu wilaayati nikaaxi asaxiixu laa laguma dabaqi karo muxakamku waxaa looga jeedaa asal ahaan loo keenay meelaan qaadi dad kala xukumo jirin dad dhiig isku haysta dad xoolo isku haysta dad wax kale isku haystaay haddii ay isqabsadaan yaa kala xukumi cid bay u tala dhiiban karaan waa sida hadda lagu dhaqmo oy dhihi karaan adaan kuu kalsoonnahay adaan xaajada iyo garta kuu qoor dhiibanay na kala xukun muxakamkaa wey waxaa dhiibanaya walaayada yaa dhiibanaya nin isagu tasarufkeeda le wilaayo ma dhiiban karo majnuunna wilaayo ma dhiiban karo nin safiiho maxjuurana wilaayatu maal ma dhiiban karo haddaba hadduusan ninkii addoonkahaana wilaayo ma dhiiban karo sababtoo ah laa yamlikuhaa maba wاlmarأaةu laa tamliku wilaayata الnikaaxi maxay dhiibataaba marka faaqidu shay laa yucطiihi nimaan isaguba lahayn waxay kala mid tahay baabkan dadkan tasaruf inay ku tasarufaan xaqba u lahayn qofku wuxuu inuu ku tasarufo ama iska daayoo cafiyo ama qabsado xaqa u leeyahay buu dhiiban karaa haddaad ii xukuntiyo haddaad iga xukuntaba amarkaygii waan dhiibtay waa inuu idan bixin karo nintiisiiba lafihiisaaan u idmi karin cid kale ii tali inuu yidhaahdo saa rabta iga yeel taasi waraan meesha kuba jirin weeyo daahirka nusuusta baabu lmuxakam fii cuquudi nikaaxi ma geli karo walidaalika mutaakhiriinta qaar ka mida ah, masaa'ilkaa markay ku wareereen sida maxamed ibn cali shawkani raxima allahu tacala rag lamida ah, masaladaa markay waxoogay gedgediyeen ay wadwadeen ee meel la gaarsiiyey waxaa la yidhi qaadina ma jira xaakima qoftiina weli ma laha maxaa la samayn isagu gebagabadii wuxuu yidhi ninun muslimiinta ka mid a ah, iyadu horta ma tilmaaman kartuu yidhi ninna sababtoo ah tilmaamashadeedu fasa idan baa awood ruqso sharcigaaba uma layn